bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam clى أشhraf الأnbiyaء wاlmursaliin nabiyina mxamadi wclى alih wصaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii laba boqol iyo toddobaatanaad ee kamida min صaxiixi muslim raximah اllahu tacala kitaab اlxaj baynu ku soo jiray baabu bayaani ana الsunata ywma الnaxri an yarmiya ثuma yanxar ثuma yaxliqa wاlاbtidaءa fi اlxalqi bاljanib اlaymani min raأsi اlmaxluuq wuxuu baab yahay in la cadeeyo ana suna ywma اnaxri maalinka dhuundhowga ywmu naxriga maalinka tobnaada sunnadu waxaa weeye an yarmiya inuu buurta tuurtoo gano ruuxa xaajiga ah uma intaa kadibna bacda اramyi yanxara uu neefkii gowraco oo dabxiga uu sameeyo uma bacda dabxina yaxliqa uu madaxii xiiroo timihi iska xiiro wa ana sunna waxaa weeye alibtidaa marka timaha la xiiranayana waxaa sunna in lagu bilaabo fi lxalqi xagga xiirashada biljaanibi alaymani dhanka midig ee madaxaada dhanka midig baad ku bilaabaysa una dhiibaysaa qofka kuu xiray oo min ra'si almaxluuqi kii loo xiriya madaxiisa sunnadu marka waa sida acmaasha afartaydee maalinka yowmunaxriga la qabanayay saasay u kala horeeyaan marka laga soo kalaa musdalifa mina la yimaado jamratulcaqaba marka u horraysa la kadibna neefkii baa la gowrici iyo xoolihii markaa la waday waxaa ku xiga xiirashada waxaa u dambeeya dawaafu lifaada oo maka la aadayo xagga xiirashada soo ma dhanka midig baa la horxidhi kadibna bidixdaa u dambayni xadaana yaxya bnu yaxya qaala ahbarana xafs bnu khiyaad ibnu alqa annakhaci can hishaam bn xasan alqurdusi alsdi can muxamed bni siriin abi bakr can anas bn malik radi allahu tacaala canhu ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam ataa minan nabigu minuu tegay oo uu yimid asagoo ka soo kal lahay musdalifu fa ata aljamrata buurtii buu nabigu yimid oo soo gaadhay faramaaha wuu gano wuu tuuray waa soo maray dhankuu ka tuuray min baطni اlwaadi ayuu nabigu ka soo tuurtay uma intaa kadib ataa wuxuu tegay manzilahu booskiisa iyo ka degi minan biminan wa naxara nabigu minuu markuu tuurtay kadib meeshay xoolihii geeli u joogeen xoolihii la gowrici lahaa nabigu tegay oo mino ahayd markaasuu gowracay uma qaala lilxallaaqi geelii buu gowracay lixdan iyo dhowrka ahaa lixdan iyo saddex alaad nabigaa gowracay soddon iyo toddobadii soodhan caliy baa gowrac aniga soo maray boqolka halaad inagu maalinkaa gowracay calayhi salaatu wasalaam uma qaala intaa kadib wuxuu ku lilxallaaqi ninkii timaha xiirayey khud qabo ayb yani dhankan qabo wey dhankan qabo wa ashaara wuxuu nabigu ishaaray ilaa jaanibihi alaymani madaxiisa dhankiisii midig buu ishaaray uma alaysari haddana dhanka bidix buu nabigu u ishaaray markuu kii midigta horaan usoo ishaaray uma jacala nabigu wuxuu gudagalay yuciihi اnnaasa inuu dadka siinaya timihii timihu nabigu dadka u qaybiyo abu alxa labaduba qaybiyey dhanka midigta markii la xiiray nabigu abu alxu u dhiibay markayidha qaybi waa la qaybshay haddana bidixi baa la xiiray kadibna umu saleym buuhi la siiyo tii faafaahintu waa iman doontaa marka sunnadu waa maxay maalinkaas waa ramyiga u horeeya naxrigaa ku xiga kadibna xiirashada ayaa ku xigta waxadaana abubakr bn abi shaybata qaala wabnu numayrin waabu kuraybin qaaluu jamaacadaas ahbarnaa xafs bnu khiyaaf can hishaam ibn xasaan alsdi bihada isnaad hishaam ibn xasaan can moxamed bnu siriin can anas bni malik booda sanadku ahaa ama abubakr bn abi shaybata faqaala fii riwaayatihi lilxallaaq riwaayadiis isagu wuxuu nabigu ku yidhi markuu abubakr rasuulka xadiidka tabinayay ha ismu ficil amar weeyo yani khud bay la mid tahay ha qabo weeye hoo oo kale marka riwaayadu hore iyadu khud bay ahayd oo ficilkii baa toos loo cadeey huna laakiin ismu ficil amar baa la keeno ha ha ana waa la yidhaahdaa oo lamado iyo iyadoo la gaabiyaba qabo weeye wa ashaara nabigu wuxuu ku miidaaray biyadihi alkariima gacantiisi qiimaha badnayd ila aljaanib alaymani dhankii midig ee madaxiisu nabigu gacanta ku tilmaamayo hoobuu dhankan qabo dhankan xiir hakadaa sidaasuu gacanta ugu ishaara ugu fiiqay faqasama shacrahu timihiisiibuu nabigu u qaybiyey bayna man yalihi dadkii u dhowaa dadkii xigee nabiga agtiisa joogee farabadnaa ayuu nabigu u qaybiyey qaala wuxuuhi abubakr asagu riwaayadiisii uma ashaara ila alxallaaqi ninkii timaha xiriya nabigu u miidaaro kaala yidhi wa ila aljaanibi alaysari dhankii bidixna waa tilmaamay asagiibuu gacanta farta ku fiiqay dhankan kaale xeer buuri adoo ruux intaad taabato kale ama sida yidhaahda xaggana u taabta dhanka bidixna xiir uma ashaara ila alxalaaqi xalaaqibna uu ku farfiiqay wa ila aljaanib alaysari min ra'sihi baa loo jeedaa madaxiisana nabigu gacantuu ku miidaaray fa xalaqahu xalaaqii baa dhankii bidix xiiray faacطaahu umma sulaymin buu nabigu siiyey waxaa siiyey u dhiibayna waa abu alxa laakiin waa biamrin min اnabiy sal ly slm nabigaa amray oo faray oo sii yidhi idan riwaayada waa riwaayada abubakr bin abi shayba ee muslim sheekhiisii wa ama fii riwaayati abi kurayb ilan jamaacu isku qabtay abu kurayb maxamed bin cala alqushayri riwaayadihiisii markaan xadiidka ka tabina isagu wuxuu yidhi qaala abu kurayb wuxuu yidhi fabada'a bishiqi اlaymani dhankii midig buu nabigu ku bilaabay jeexi midig in la xiiro fawasacahu waa qaybiyey dhankii midig timihiisii buu qaybiyey الشacرة لwاaxid والشhacرatayن لآkhر bayn الناas yaعni dadku say u badnaayeen timihii nabiga calayh الsalaaة waسalaam ee dhanka midigee la xiray nin tin qaata nin laba timood ay gaadhaan nin laba miiq hela nin miiq helaala kaga noqday sidii loo badnaa dadka timaha nabiga sugay fawazacahu waa qayb min الtawزiic qaybin waa qaybiyey الشhacرaةa لwaaxidin والشhacرatayn لآkhara wey bayn الnaas buu qaybi yani fawazacahu bayn الnaas ashacrata washacratayn saasay iskugu xidhan tahay dadka dhexdooda nabiga ku qaybiyey qaabkee u qaybiye loo qaatay qismada ashacrata washacratayn wey uma qaala wuxuu nabigu bilaysari uma qaala ee ashaara bilaysar ama facala bilaysari dhankii bidix baadana yidhi xiir fasanaca bihi wuxuu ku sameeyey xagga qaybinta mila dalika sidoo kale uu ku sameeyey uma qaala wuxuu ihi haahuna abu طalxa ama sidoo kale u xiira wey ama ishaaradii la ishaaray xalaaqii loo farta lagu fiiqi kadibna dhankaa loo taabtay uma qaala wuxuu ihi haa abu alxa abu alxat alansaari ma jooga halkaani haaba lii waa kana fadafacahu ilaa abi alxa dhankii bidix cafwan abu alxa u dhiibay sulaym hala siinoo yidhi waxadaana maxamed muana abu musa albasri qaala xadaana cabdlacla ibna cabdilacla saami buu u jeeda xadana hishaam ibn xasan can mxamed bni siriin can anas bni maliki radي اllah tacalى can أna rasuul اllahi salى اllah عalيه waslm ramaa jamraة الcaqaba nabigu wuxuu ganaamo tuuray aroortii tobnaadee dilxija buurta alcaqaba اlkubra lo odhan jiray uma اnsarafa wuxuu nabigu u soo leexday ama isu majiiray ama u wecday ila اlbudni geeli fanaxaraha markaasuu jamcu badana waa inaga soo maray geeli buu gowracay wlajaamu jaalisun ay wlxallaaqu jaalisun ninkii u xiiri lahaana waa fadhiya waa sugahaya nabag buurtii buu ganay toddoba dhagax buu ku tuuray isagoo dhanka dixda webiga xagga toga maray iyo faraqa kadibna geeli buu gowracay waxaana sugahaya ninkii timaha u xiiri lahaa suubana calayh salaatu wasalaam wlxajaam ay alxallaaq ninkii toobilaha ninkii timaha xiirayana jaalisun waa fadhiya wqaala biyadii can rasihi faxalaqa shiqahu اlaymana waqaala biyadihi gacantiisana wuu ku ishaaray can rasihi ay ilaa rasihi dhankii uu xiiri lahaa buu nabigu u taabto ninka xajaamka ama xallaaqa buu halkan dhankan ku bilow xiridda faxalaqa wuxuu xiray ninkii xallaaqaha timoxiraha timojarihi shiqahu اlaymana dhankiisa midig buu xiray faqasamahu fii man yalih wuxuu u qaybiyey timihii dadki xigay ee markaa u dhowaa ila dad lamada gaadhsiin kare uma qaala wuxuu ku yidhi ninkii xallaaq ahaa ixliq ashiqa alaakhara dhanka kalena balxiir hadda faqaala wuxuu nabigu markalxiiro la dhammeeyey ayna abu alxa abu alxa awey fa acطaahu iyaah timihii u dhiibo marka umusalem si ku yidhi ayb xadana bn abi cumar alcadani qaala xadana sufyaan yani bn cuyaynata samictu hishaam bn xasaan yuhbiru can ibni siriin abi bakr can anas bni maalikin qaal lamaa ramaa rasuul llahi اljamrata nabigu markuu tuuray ama ganay buurti oo wanaxara uu gowracay nusukow geeliisii oo waxalaqa nabigu uu timihi xiirtay naawala alxaaliqa waxalaqa bimacnaa araada alxalqa loo jeeda uu doona timihii inuu xirana naawal xaaliqa timaa xiri wuxuu u dhiibay shiqahu laymana dhankiisii midig madaxiisa faxalaqahu markaasuu xiiray uma dacaa abaa alxatu u yeedha alansaariya buu u yeedhay fa acطaahu iyaah dhankii midig timihiisii buu siiyey horaanna waxaynu soo maray dhankii bidix buu siiyey uma naawalahu shiqa alaysara dhankii bidix buu u dhiibay haddana ninkii timaha xiiraya faqaala wuxuuhi ixliq xir faxalaqahu waa xiray faacطaahu abaa طalxata ayuu u dhiibay dhankii bidix faqaala wuxuu hi iqsimhu bayna الnaasi dadka u qaybi midkan bidix idan xadiidkani masaa'il dhowra ku jiro oo midda koobaad ah acmaasha maalinka la qabanayo ee afar weeye biijmaaci اlmuslimiin aroorta laga soo kalla musdalifa laga soo kallo ee yowmu naxriga la yidhaahdo waa yowm alxaji اlakbari waa maalinka u acmaal badan ee acmaasha xajka ugu culus tahay la soo gallaho jamrat lcaqaba la tuuran waxaa ku xiga gowraca waxaa ku xiga xiirashada waxaa u dambeeya maka in la yimaado dawaafu lifaada lala yimaado ama dawaafu rukni waxaad u taqaanaan ama dawaafu ziyaara ba la waana rukni xajku la'aanti uusan asaxaynin kaana dhici maayo dhiigna laguma kabo dawaafkaas ka tegidiisa waa lagaa raba taayadu waa masala aan muran lahayn aan aan hadda khilaaf ku jirin meel kale kuma leexanaysid timaha xiiri maysid markaad mina timaado gowrac ku leexan maysid dhawaaf aadi maysid waa inaad ka bilowdo tuuridda iyo ganidda buurta jamrat alcaqaba qaabkii loo tuuran lahaa inta dhagaxi lagu tuuri mid walba in la takbiirsanayo howlaha waad soo marteen intaa marka la dhammeeyo maalinka acmaalulxaj waa dhammaata acmaashii xajka u weyneed waa dhammaat ayaamu tashriiqii la fadhihi lahaa un mina saddexda maalmood baa ku han yowm alxaj alabar saasaa loo yidhi tartiibkaasay ku socdaan sidaasuu nabigu calayh salaat wasalaam yeelay ummaddana uu faray waxaa kaloo ku jira xadiidku nusugu inuu camal yahay min acmaali alxaj xalqigu xalqigu xiirashadu ama timagaabsigu inuu yahay camal ee uusan shay lagu xalaaloobo ama bannaysi la bannaysanayo shay maxduuran horaan lagaa xarimay siday bacdu culamaa yidhaahdeen calaa dacfin fiih marka taasi waa sida qaybta kale xadiidka waxaa ku jira nabigu calayhi salaatu wasalaam timihiisu inay daahir ahaayeen oo waaka timihii la qaybinayo la barakaysanayo marka shacru bani aadam asagoo nool haddii laga gooyo ama laga jaro ama laga xiiro inay daahir yihiin xoolaha nool xubinkii laga gooyo iyagoo nool wuxuu noqdaa bakti iyo nijaas buu noqdaa maa qutica min alxayi fawa maytatun baa la isu ogaa waa mayit ayib ama shacru bani aadama waa aahir xubinka asagoo nool laga goyona waa aahir nabiga calayhi salaatu wasalaam timihiisi baan haynaa dadkuna waa la mid maxaa yeelay in la yidhahdo waa khaas oo nabiga gooni ku tahay daliil bay u baahan tahay wاlxadiiثu إida cariya can الtakhsiisi xumila cala اlcumuum biijmaci اlmuslimiin naska qur ama xadiidkaa ah, haddaan wax khasisan lahaynin waxaa lagu xambaarayaa inuu ummadoo dhan u wada yaallo timaha nabiga waxaa lamida ah, xagga aahirnimada xagga barakada maah xagga barakada iyo fadliga lagama hadlayo xagga aahirnimada waxaa lamida ah, timaha kale biniaadamka lamida khaasatan muslimiinta waxaa kaloo ku jira ninka weyne mas-uulka ah ama ninka culummadaa ama ambiyadu ama khulafadu raciyadooda qayb ka mida ah, hawl ay qabteen darteed in mudnaan gooni ay ku siin karaan sida abu alxa iyo umu sulaymba mudnaan goonia loo siiyey ee timih nabiga la siiyey qayb badanoo ka mida ah hawshana qaybi lay maxaa yeelay abu alxat alansaari iyo umu sulaym iyo nabiga iyo qoyskan kalgacayl gooni ah ka dhaxeeyey nabigu ummadda waa ka xigsanayeen waa oga roonaayeen waa oga dadaal badnaayeen abu alxa iyo umu sulaym reerka iyo anas iyo qoyska reer ansaareed qoyska nabiga ugu runaa ee ugu dadaal badnaa weeye maka kor iyo hoosba laga soo maro muhaajiriin ansaaroo wada socdo abu alxa waa ninkuu nabigu ku yidhi umu kalhuum xabaal oo budig cumaan oo taagan oo u xil saaray gabadhiisa umu kalhuum inuu xabaalo dafniyo hawsheeda iyo u istaago mas-uuliyaddeeda waa saxaabigii nabiga buddhigay ee ilay xabaasha u qoday waxaadda timaha isaga loo siinayo waxaad moodaa inay dardaaran tahay oo la tusayo loo farfiiqay laleeyahay cad aniga iga yimide jirkayga maanta kugu dambaysee abudalaxuu ka faa'iidayso idan ninkii timihii u badnaa qaatay siga qoyskiisana markii loo qori tooray waa kii maxay noqotay asagu uu ku dhacay asagaa qabriga qodi jiray wuuna iili jiray ninkii dhexda ka jeexi jira asagaa ka soo hormaray nabigana asagaa xabaashiisa qoday iilka asagaa u jeexay abu alxat alansaari qadiyadda marka meeshu way ku jirtaa iyaduna waa masalo muhiimo jiddan haddii la xiranhayana si walba in dhanka midigta laga bilaabo alayman alyamiin alyamiin weeye macnahaasa meesha ku jiro muhiima wadaaddaa waxay yidhaahdeen xadiidka waxaa ku jira atabaruku biaathaari الsaalixiin atabaruku biaaar saalixiin nabigu waa imaam saalixiin soo maaha haddii timiisi la barakaystay oo ummadii loo qaybshay waxaa kaloo bannaan in la barakaysto culummada iyo awliyada iyo ahlu khayrka ee timahooda iyo cidiyahooda waa qiyaas maca alfaariq wey waxaa shardi in badan baynu soo marray markaan leenahay shaygan wuxuu la mid yahay shaygan ama waa la xugum aan leenahay inaan hayno lafdi cumuumkii aan hayno ma hayno ama aan hayna qiyaas sharci ah qiyaaskuna shuruuddiisa u muhiimsan waxaa ka ah, labada shay ee layskaga qiyaas qaadanayo waa inay wadaagaan cilada kuna siman yihiin ama ciladu iyo xikmadu ay ku badan tahay midka xukumka loo raadinaya maqiiska ama farca idan timaha nabi maxamed baa la barakaystay maxaa loo barakaystay inuu nebi yahay maxaa loo barakaystay in timihiisu ay ka duwan yihiin xagga barakada iyo khayrkahe basharka kale bani aadamka saa in saxaabi iyo aysan barakaysanin hee raadkii iyo timihii abubakar sidiiq oo nabiga ku xigay cumar cumaan caliy lama hayo waa howl dambe haddii khulafaau raashidiin la barakaysan waayo oo ahlu baycati ridwaan la barakaysan waaye oo ahlu badri la barakaysan waaye oo asxaabu shajara la barakaysan waaye yaa wadaadahada madax kuskuusan baa la iska yad hawsha ayada hawsha baab xidhan weeye ayb waa khalad marka waa qiyaas maca alfaariq waa qiyaas aan shuruudiisu oobsanin shuql ogu lahayn atarku sunna hada waa min akhasaa'is min khasaa'is arasuul wey calayhi salaatu wasalaam inaad nabiga isku dhehrisaan socon mayso iska ilaaliya hawsha marka waa khalad waxaa ii soo hore qaybta ah ikhtilaafka riwaayaadka ah marka hore waxaad soo marteen dhankii midig dhanka midig baa la siiyey abualxiy muslaym riwaayana waxay sheegtay dhanka bidix baa la siiyey ka la qaybiyey dhankii midig buu ahaa ee ma ahayn dhanka bidix baa la qaybshay ibnu qayim isagu wuxuu rajaxaa abu alxi wuxuu qaybiyey dhankii midig waxaana la siiyey ree abu alxiy iyo gaba xaaskiisa muslaym oo anas hooyadii ah waxaa la siiyey dhanka bidix xaafidkaas wuxuu leeyahay labaduba sax maa tarjiixee jamca ka fiican nawowna jamacaasu isaguna maraya oo waa maxay labada dhinacba horta waxaa loo dhiibay markuu ninkii xiiray labada dhinacba waxaa lagu wareejiyey oo qaadahayay abu alxa qaaday dhankii midigna qayb buu ka qaatay abu alx kii bidixna qayb buu ka qaatay laakiin dhankii midig badankii wuu qaybiyey dhankii bidixna badankii wuxuu siiyey umu sulaym labada dhinacba dadka muslimiinta waxbay ka qaateen labadaa dhinacba reer abu alxa iyo umusalem waxbay ka heleen laakiin dhanka la qaybiyey toos loo qaybi wuxuu ahaa midigtuu ahaa dhanka bidixna waa laga xataxantaystay lama wada qaybinin marka labadaa dhinacba maxaa la siiyey faactaahu iyaah iyo wuxuu u dhiibay labadu waasuxoo labadaa dhinacba abu alxa loo dhiibay labadaa dhinacna waxbaa laga qaatay oo la qaybshay laakiin midna qaybintii baa lagu idlay lagu dhammaystiray midna wax yar baa laga qaato badankii umu baa la siiyey jamacaas buu asagu xaafidku maraa ibnuqaymna eh, wuxuu yidhaahdaa hadal dheeroo weliba aad iyo aad u qiimo badan buu dhigaa zaad ulmacaadkiisa wuxuu leeyaha waxaaso dhan waa ikhtilaafu riwaade wahan bacdu hiqaad weeye dhanka midig umbaa la qaybshay dhanka bidix umu saleym baa la siiyey weliba riwaadba waxay caddaynayaan inuu nabigu yiri ku darso cadarkaada iyo cuudkaada ku darso way haysan jirtay timaha nabi maxamedu calayhi salaat wasalaam cadarka iyo barfuunka hesho ee iska tacbaankay ku dhex jirtay markaas wuxuu noqonayaa barfuunka cadarka adduunka ugu udgoon saasay u haysan jirtay dadka xanuunsan bay ku daaweyn jirtay intay biyo ku shubto oo oy taxiil ka samayso iyo ruuxa qandhadu ay karkanaysa ku bilbili jirtay markaasuu fay dhihi jiray baana dhool bay uga dhigi jirta iyo iyo xanuun baabi'i ruuxii loo keeno xanuus dadka ishu ku dhacdo dadkay qandhadu karkarinayso kuwa isha laga hayo timahaas aad bay barakadoodii waa dhow bay soo gaadheen bay culammadu sheegaan aminka waad maqashay hindiya in leew qaybbaa taalla bakistaani waxbaan haynaa bay leeyiin qolyo reer makaa waxbaa naga soo gaadha bay leeyihiin axadka ugu dambeeyey ee timada nabi maxamed ay soo gaadheen axmed ibnu xambal buu ahaa cinda almuxadiiin maalinkay qolyihii jahmiyada garaacayeenay dilayeen ay lahaayeen qur waa makhluuq dheh sunkuu qabay ee iyo sarwaalka ku ceshanayay baa ugu xidhnaa karbaashka ku dhacaya jeedalkii baa la tega timi nabiga maxamed lama hayo maalinkaas ugu dambaysay waxyaabaha kale la sheegsheego waa uun howlo iskaga badan kuturkuteen kuturkutaan iskaga badan baabu man xalaqa qabla اnaxri aw naxara qabla اramy wuxuu baab yahay in la cadeeyo afartaa camale ee maalinkaa la qabto nabiga maxamed timihiisa yaa xiiray ayadna in laisweydiiye maalinkaas ninka xalaaqa magaciisa waxaa loo badan yahay wadaad saxaabi macmar ibni cabdilahi alcadawi loodhan jiray baa nabiga u iiray macmar ibni cabdilaahi alcadawi nabiga maalinkaa xajat lwadaac u xiiray ywm xudaybiyana khiraash ibnu umaya saxaabi la odhan jiray baa u xidhay labadaasay kale ahaayeen khiraash ibnu umaya alkulaybi ibnu rabiicat alkulaybi baa yowm alxudaybiya u xidhay ama yowm alxaj xajat alwadaac waxaa u xidhay macmar ibni cabdilahi alcadawi tafsiilkaasaa sax ah kee laskuma qaso baaba man xalaqa qabla اnaxri aw naxra qabla اrami wuxuu baab yahay ninkii xalaqa madaxa xiirtay qabla الnaxr isagoon gowricin ninkii xiirtay maxaa tala ah aw naxra qabla الramy ama neefkii gowraca isagoon weli tuuraninba buurti kala hormariya naxrigii iyo xalqigii ama naxrigii iyo kala hormariya ramyigii xadaثna yaxya bnu yaxya qaala qarأtu calى malik can bn shaab الzuhri can ciisa bn طalxata bn cubaydillahi الtaymi can cabdاllahi bni camr bn caas radi allahu tacaala canhuma qaal waqafa rasuulullah rasuulka ilaahay baa joogsadoo ku istaagay fii xajat lwadaac xajkii sagoodinta biminan buu nabigu joogsadoo istaagay linnaasi dadku u joogsadoon uusan dhaqaaqin yasaluuna iyagoo wax weydiindhaya liyasaluuhu minuu nabigu istaagay oo hashiisii uu saaraabuu nabigu gaadkaabu korkeeda ku fadhiistay wuuna sugay ummaddii intay acmaashii ka dhammaysanayeen fajaءa rajul nin baayin faqaal wuxuu ya rasuul la rasuulka ilaahayow lam ashcur ma dareemin ma garanaynin ee lam acrif tartiibka acmaashan afartaa in ganitaanku u horeeyo kadibna gowracu ku xigo kadibna xiirashadu ku xigto dawaafku u dambeeyo afartaa inay sidaa u tartiibsanaba lumaanan ogeyn buul ilwa xajkooda u horeeya nabiga la soo xajiyaan faqaala ya rasuul allah lam ashcur faxalaqtu waan xiirtay madaxa qabla aan xara intaana neefkii gowricin gowrici ka hor ayaaban xiirtay nabi allow faqaala idbax walaa xaraj maxaa hadda kugu dhiman waad xiirata soo maahaa idbax neefka gowrac hadda gowricii samee walaa xaraja dhib iyo dembina kuma saaro hawsha aad kala hormarisay ee aqoon darrada ay kuu geysay uma jaءahu rajul aakhar nin labaad baa u yimsuu banihi sal sl oo weli taagan oo dadka sugaya faqaala yaa rasuul allah lam ashcur aniguna ma dareemin say u kala horeeyeen ma garanaynin fanaxartu neefkii baan gowracay geeli aan watay qabla an armiya aljamra intaanan tuuranin ninkana muxuu hormariyey naxrigii muxuu dib u dhigay oo weli ku taagan ramyigii uu tuuran labuurta faqaana wuxuu hi hadda tuuro eegadan tuurow iska daa warkii hore walaa xaraja dembina kuma sarakle horumarinta kaad hormaraysa qaala wuxuu yihi cbdullahi bn camni caas famaa su'ila rasuul اllah rasuulka lama weydiinin can shayin shay xugumkii qudima la hormarshay walaa can shayin ukhira iyo mid dib loo dhigay ilaa qaala maalinka wuxuu odhanayay ifcal samee waxa hadda kuu dhiman walaa xaraja dembina kama taagno horumarintii iyo dibdhigiddii way iman doontaa ma suila rasul can shayin min hadi arbaca wey waa aartan afartan wey ama waa saddexdan oo ah ramyiga iyo dabxiga iyo xiirashada tuurashada gowraca iyo xiirashada wey saddexda laga hadlaayo maaha cumuum kuma jiro riwaayad kalada yaa caddayn doona وxadثnي xrmلة بن يحyى تجيب المsري قال أخبرنا بن وهب بن عبدالله أخبرني يونس يعني بن يزد الأيلي بن الزهري عفوا الأيلي عن شاب الزهري xadثني عيسى بن طلحة بن cubaydاللahi timi haddaynu marayna hade maalig baa la mutaabiciyo u jeedaayo yunus ayaa mutaabicinaya maalig أنhu samc cabdاللahi بن cمr caas buu maqlay meeshii can ahaydna hadda samac baa lagu cadaynaya yaquulu asagoo le waqafa rasuullah rasuulka ilaahay baa ku istaagay ama ku fadhiistay calaa raaxilatii hashii dusheedii fatafiqa naasun dadba waxay guda galeen remiyi u badnaa yas'aluunahu nabiga inay su'aal weydiinayaan fayaquulu qaa'ilu minhum mid ayaga ka mida wuxuu odhanayay yaa rasuul allah innii anugu lam akun maayn ashcuru mid garanaya ana ramya qabla annaxri tuurashadu inay ka horayso gowraca oo gowracu dambeeyo tuurashadu ay horayso ma garanaynin iyadoo sidaa tahay fanaxartu waan gowracay qabla ram intaanan tuurin ka hor baan gowracay mana garanaynaba allo faqaala rasul sal slam farmi alaana hadda tuuro wey walaa ay walaa ima dembina kuma saaro horumarintii wuxuu uhi watafiqa aakharu mid kala wuxuu gudagalay yaquul inuu leeyahay inii lam ashcur ana naxra qabla alxalq nabi allow ma ogeyn gowracu inuu ka horeeyo xiirashada faxalaqtu markaasaan xiirtay liljahli qabla an anxara intaanan gowracin ka hor fayaquul nabigu wuxuu odhanay inxar hadda gowrac walaa xaraja dembina kuma saaro qaala wuxuu yihi saxaabiga cabdulahi bni camrin caas ahaa famaa samictuhu ma maqal yus'alu yowmaidin maalinkaa nabigoo la weydiinayo can amrin arin oo mima kii ah yansa almaru wayajhal yansa almaru wayajhal qaydkii waa lagu sheegay soo mu jeedaan famaa samictuhu yus'alu yowmaidin can amrin ay can amri ma maxay can taqdiimin wa taakhiir baa loo jeedaa maalinkaa nabigoo loo weydiiyey ma arag wax la kala hormashay ama la kala dibdhi mariyey oo mimaa kii ka mida ah yansaa almaru ruuxu u halmaamo wayajhalu ka jahlnooda xukumkiisi oo min taqdiimi bacd اlumuuri qabla bacdin ah, kala hormaynta la kala hormaraya arrimaha barhkood marka laga hormariyo waa ashbaahiya iyo wixii la mida ilaa qaala maalinka wuxuu odhanhaya ifcaluu dalika walaa xaraj sameeya wixii idiin dhiman dembinidama saaro haddee wax kao la kala hormarji waa afartaa camalun wey afartaa camalun wey xadaana xasan bn caliy abu muxamed qال xadثnي yعquub بن ibrahim بن sacd الزhري xadaثna abi abi waad garanaysaa waa ibrahim بن sacd الزhري can salح بن kaysan alغifaari can bn shaab الزhري saalx baa asna mutaabacaynaya malig iyo wadaadkii asaguna ahaa yunus bnu yaزid اlayli bimil xadiiثi yunus ayuu sheegay saalx بnu kaysaan can الزhري ilى akhirih xadiikii malig kale muusan sheegine saalx بnu kaysaan ibn shaab الزhري wuxuu ka wariyey xadiiث lamida xadiika yunus can bn shaab الزhري وxadثna clي بن khshrm almarwزi أhbarna ciisa bn yuنس بn isxaaq الsabic buu u jeedaa can ibn jurayjin cabdاlmلك qaala wuxuu ihi samictu bn shaaban maa yaquul asagoo leh xadaثanii ciisa bn طلx bn cubaydالlahi الtaymi xadaثanii cabdالlahi bn cam bn caas radي الlah tacalى canهuma أna النabiya sal ه sلم bayna huwa ykhطb ywم النxr xilliguu nabigu khudbaynaya maalinka ym naxr khudbooyinka xajka la khudbeeyo cinda shaaficiya waa afar waa ogtihiin maalinka toddobaad ee berri oo loo dhaqaaqi doono xajka lana xidhan doono in la khudbeeyaa wanaagsan oo dadka loo sharxa acmaashooda berri waa yowmu tarwiya waa maalinkii sideedaada xajka la aadi lahaa sidaa ha la yeelo ninkii qaabka u xidhanhaya ninkii saa yeelay dadka axkaamta looyowma saabi maalinka toddobaad ee min dilxija bisha caraba u taqaanaan dadkaa loo khudbayn bacda duhur waana hal khudbo laba khudbo ma ah hal khudbo khudbada ciidda aad khudbaysaan haddama labaad ka dhigteen horta jumcada waafajiseen hal khudbo weeye oo bacda duhur ah axkaamta dadka loo sharxayaa berri waxay iman dooneen la kulmahayaan marka khudbada u horaysa ma daawe khudbada saddexaadna labaadna waa waa khudbadee waa khudbada maalmaha mimaalinka yom tarwiya mina la joogo ayaa dadka wax loo sheegayaa waa salaadda la jamcinayo duhur iyo casar maqrib iyo cishe halkaa lagu tukado salaada fajar bacd alfajr loo buo halkaa iyo carafa la aado khudbada saddexaad waa yowmu carafa bimasjidi namira qabla salaati الظuhr wa bacd الzawaal waad garanaysa markuu duhurku galo intaan weli la tukanin ayaa ummadda loo khudbeeya khudbada afraadna waa khudbada aroorta mina la joogo wadaadana taas hore minay ka tagaan waxay geliyaan ayaamu tashriiqi khudbo geliyaan anagu laakiin afartaas wey ayb midda sida annaga muctamadkaana waa mid maalinka toddobaad iyo khudbada namire carafo iyo khudbada yowmu naxriga hadda aynu taagannahay ee mina iyo khudbada maalinka labaad ee yaamu maalinka labiyo tobnaad oo dadka loo caddayn doono ninka tacajulaya iyo ninkaan tacajulaynin xaalkiisu muxuu yahay khudbada marka namira ayadu khudbooyin kale saddexdaa waa midmid laakiin khudbada yowmu carafa ama namira aad ku khudbaysaan iyadu waa labo laba fadhi wey waxay la tahay jumcaday la mid tahay waad warka wad haysaan bay aynu ka socon ana nabi sal slm bayna huwa yakhtubu annaasa yowma anaxri xiluu nabigu u khudbaynay yani waaninaya wax u dadka maalinkii dhuundhowga faqaama ilayhi rajul nin u joogsaday faqaala ma kuntu maahay nabi allow axsabu kii mooda ya rasuul allah ana kada wakada qabla kada wakada ma filaynin buur ma garanaynin ana kada wakada ramyigu iyo naxrigu qabla kada wakada inay ka horeeyaan gowraca iyo cafwan ay ka horeeyaan iyo dawaafka oo kale matalan nabi allow ma garanaynin buur waa ka tegay uma jaa aakhar mid kalaa yimid faqaala ya rasuul kuntu axsab waxaan moodayey ana kada qabla kada inuu yahay in ramyigu e, gawricu uu ka horeeyo ramyiga gawric baan soo hormariyey lihaaulaai alaa ee yadkuru taqdiimka ee taakhiirka uu sheegay waxay ku saabsan yihiin lihaaulaai alaa saddexdee wey waa ramyigii iyo gawricii iyo xalqigii wey ayb ayadu xilligii saxaabada nin hormariyey ma jirin dawaafka soo hormariyey lannu mina la joogaa mina waxaa lasku qasay dadku iskaga qasmo waa saddexdan waa ramyiga iyo gowraca iyo waxaa weeye xiirashada qaana wuxuu i nin walba wuxuu ku yidhi ifcal yeel waxa hadda kugu dhiman la imow walaa xaraja dhibna ma taagno idan nin walba wuxuu sheega cudurdaar waan halmaamay ma garanayn ogaan la'aan iyo aqoon daro xadaanah cabd bn xumaydin qaala xadana mxamed bakr bursaani xadaanii saciid bnu yaxya اlmawi xadaanii abi abihi